رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رياض الصالحين أي ولنا صعبا waxaanu qaadanaynaa baabu alinfaaqi mima yuxibu wa min aljayid inuu qofku bixiyo waxa uu jecel yahay iyo shayga jayidka ah ee fiican xaggiisa kaasaa markaan qaadanaynaa aanna markaa gelaynaa macnaha baabu linfaaqi mima yuxibu wa min aljayid wuxuu baab u yahay infaaq bixitaan markaa la bixiyo qofku waxa uu jecel yahay shayga jayidka ah ee fiican xaggiisana uu wax ka bixiya qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi lan tanaalu lbira samafal gaari maysaan xataa tuxibuu xataa tunfiquu dheh ilaa aad bixisaan mima tuxibbuuna waxaad jeceshihiin waxa aad jeceshihiin ilaa inaad bixisaan wanaag ma gaaraysaan lan tanaalu lbira biri iyo wanaag iyo samafal ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa aada nafaqaysaan macnaha ilaa aada bixisaan mimaa tuxibuuna waxaad jeceshihiin wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayow anfiquu nafaqeeya oo bixiya min tayibaati maa shaykan u fiican oo kasabtum aad kasbateen waa mima kii xaggiisana wax ka bixiya akhrajnaa aan idinkaga soo saarnay lakum idinka min alardi dhulka walaa tayamamuu hana ula qasdina alkhabiifa khabiifka minhu tunfiquuna inaad bixisaan xaggiisa khabiifkan waxa xun ee xaaraanta loolama jeedo ee waxaa laga wadaa wax liitaha bixinina waxaad idinka xataa qaadan lahayn ha bixinina inaad u intalaabataan buu ilaahay aayadda ku xijiyey subxaana wa tacaala wax liita baasta ka ad hilib aad daadi rabtay iyo deriska inaad u geyso oo aad masaakiin siisa ha samaynina waxa aad ka dheragtee daadi rabto qofka bixiyo sadaqada noocaasa ajir baaxaa ma laha markaasuu ilaah leeyahay shay khabiifka ahna ha u qasdina inaad bixisaan wa can anas qaala kaana abuu talxa abuu talxa wuxuu ahaa akhara alansaari ansaar reer ansaar midka ugu badan bilmadiinati magaalada madiina maalan xagga hantida oo min nakhlin timir ah lix boqol oo geed oo timireed buu lahaa baa la yidhi wa kaana axabu amwaalihi wa kaana axabu amwaalihi maalkiisa midka loogu jecel badan yahay ilahi xaggiisana bayraxaa beerta bayraxa ayay ahayd beer oo bayraxa la yidhaahda buu lahaa wa kaanat beertaa bayraxa waxay ahayd mustaqbilat almasjidi mid masaajidka wa kaana rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadkhuluhaa mid gala wayashrabu wuu ka cabi jiray min maa'in biyo fiiha beerta dhexdeeda tayibin ee macaan ceel biyo macaan lahoo meesha ku yiilay yuu nebigu ka cabi jiray qaala anas wuxuu yidhi sidaa darteed ayaa wuxuu tilmaamay ama uu yidhi mar allaala markay soo degtay qaala anas anas wuxuu yidhi falammaa nasalad markii ay soo degtay haadihi alaaya aayaddan ee tan ah aayadda aayaddan ee tan ah markay soo degtay waa aayaddee lan tanaalu lbira samafal ma gaaraysiin xataa tunfiquu ilaa aad bixisaan mimaa tuxibbuuna waxaad markaa jeceshihiin aayaddaa markay soo degtay qaama abuu alxa abuu talxa wuu kacay abuu talxa markaa istaagay abuu talxa wuu istaagay oo markay soo degtay aayadda abuu dalxa markaa kacay abuu dalxa markuu istaagay ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa ayaa rasuulka xaggiisa u istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow ina allaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeye anzala calayka wuxuu korkaaga ku soo dejiyey lan tanaalu lbira samafal gaari maysaan samafal ma gaaraysaan iyo wanaag xataa tunfiquu ilaa aad bixisaan mimaa tuxibuuna waxaad markaa jeceshihiin wa ina axabba maali maalkayga midka loogu jecel yahay ilaya xaggaygana bayraxaa'u waa beertaa bayraxa wa inahaa sadaqatun aydna sadaqa waaye lilaahi ilaahay dartii tacaalaa ee sarreeyey ayaan u sadaqaystay arju anigoo rajaynaya birahaa wanaaggeedii wa dukhrahaa kaydkeeda birigeeda waa khayrkeeda dukhrigeedana wuxuu kula jeedaa waa kaydka iyo ajirkeeda cinda allahi tacaala ilaahay agtiisaan markaa hinaya fadachahaa dhig rasuulkii allow macnaha ku bixi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow xaysu araaka allah meesha ilaahay ku tusiyo meel allaala meeshuu ilaahay ku tusiya ku bixi faqaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi bakh buu yidhi sala allahu calayhi wasalam bakh aad buu ula yaabay aad ayuu markaa ula yaabay ama bakhi dalika kaasi maalun maal waaye raabixun raabix ah waa maal lagu ribxay oo lagu faa'iiday dalika maalu raabix waqad samictu waan maqlay buu yidhi nebiga maa taquulu waqad samictu waan maqlay maa qulta waxaa tidhi wa innii aniguna araa waxaan arkayaa an tajcalahaa inaad yeeshood ku bixiso fi laqrabiina qaraabada dhexdeeda dadka aad qaraabada tihiin ee masiih faqaala abuu talxa wuxuu yidhi afcalu waan fali oo waan samaynayaa oo qaraaban u qaybin doonaa yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay faqasamaha waa qaybiyey beertii abuu talxa fii aqaaribihi tolkiisuu u qaybiyey iyo wa banii cammihi ilma'adeeradii muttafaqun calayhi qowluhu uu yidhi maalun raabix ruwiya fi saxiixayn raabixun ayaa la wariyaa waraayixun bilbaa'i almuwaxada ba la dhibceeyey wa bilyaa'i almuhanaad la laba dhibceeyey raayix iyo raabix labadaba ay raabixun calayka nafcuhu haddii raayix la dhaho macnaha raayixun calayka waa mid korkaaga loogu raaxiyo nafcigiisa bayruxa waa xadiiq nakhl waa beertimire waruuya bikasri waa la akhriyaa oo waa la wariyaa fatxihaa in la kordhigo labadaba waa la tilmaamaa baabu wujuubi amrihi qofka amridiisa inuu amro waajib ahashadeeda baabkeedii waaye ahlahu ehelkiisa inuu markaa amro iyo wa wlaadahu ilmihiisa almumayiziina ee qaangaarka ah iyo wa saa'iri man fii raciyatihi inta xaaska iyo caruurta ka soo hartayo asaga raciyadiisa ah oo hoostiisa ku nool ee uu u taliyo qofku inuu amro bitaacati illaahi tacaala ilaahay adeecadiisii adeecitaanka ilaahay iyo wanahyihi ka reebitaanka uu ka reebo can ilmukhaalafati waxyaabaha khilaafka ee diinta khilaafsan iyo wa ta'diibihim inuu edbiyo wa mancihim inuu ka manciyo can irtikaabi inay sameeyaan manhiyun canhu waxyaabaha laysku diiday inay irtikaabaan ay fuulaan ama ay koraan waxyaabaha laabay oo ay diintu markaa diiday ayay baab u tahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wa'mur ahlaka ehelkaaga far bisalaati salaada wastabir calayha kuna sabir kuna dulqaada wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyeyow quu koriya oo badbaadiya anfusakum nafafyaalkiina iyo wa ahliikum eheladiinaba naaran naarta ka ilaaliya can abi hurayra qaala wuxuu yidhi an abi hurayra qaala akhada xasan ibni cali xasan ibni cali radi allaahu canhuma ayaa wuxuu qaatay tamratan timir oo min tamri sadaqati timirta sadaqada ka mid ah sadaqadu ilan aalu kuma cunaan asagoo canug yar ah ayuu intuu timir sadaqaa qaatay xasan fa jacalahaa wuxuu yeelay fii fiihi afkiisa fa qaala allahu calayhi wasalam nebigana wuxuu yidhi kakh kah uf uf tuf saasoo kale markaa rasuulku yidhi kah irni bihaa tuur buu ahay amaa calimta miyaadan ogeyn ana anagu laa na'kulu sadaqa inaan sadaqada cunin xasan waa cilmo yar saas ay tahay wuxuu nebigu ku tarbiyaynayaa waxay diintu qabto mukhaalafaadka waxa diinta khilaafsanna wuu ka reebayaa inkastoo ilmo yar uu yahay xasanow ma ogid miya anna anagu laa na'kulu inaanaan cunin asadaqata sadaqada muttafaqun calayh wa fii riwaaya anna anagu laa anna laa laa taxilu annagu nooma xalaal aha lanaa anaga alsadaqatu sadaqada nebi moxamed iyo ehelkiisa sadaqada waa laga mamnuucay waayo waa min awsaaqi innaas dadka wasaqdooda biyayga ku dhaqdeen oo kaley la mid tahay idan nebi moxamed ma cunaya sala allahu calayh wasalam asagii aalubeydkiisa wa qowluhu uu yidhi kakh kakh yuqaalu biiskaani kha kha'da oo la sagniyo ayaa la akhriyo kakh markaa la yidhi la sagniyo la reebo wa yuqaalu bikasriha waa la hoos dhigi karaa maca tanwiin ayadoo laba shaqal ah kakhin kakhin saasay markaa noqonaysaa macnaha bikasriha maca tanwiin wa hiya kelimatun waa oraah ama kelimad sajrin looga reebo looga canaanta lisabiyi ilmaha yaryarka ah cala almustaqdiraati markay wasaq afka gashtaan markii ay afka wasaq la aadaan ciyaalka yaryarka ah yaa looga celiyaa ilmo yar fiiriba markuu caro intuu qaato afka geliyo kah markaa dhahdo wuu tufayaa uf markaa dhahdo wuu tufayaa ah markaa dhahdo wuu tufayaa waa ilmo yar yar ah waa kelimad looga sajriyo looga reeboo looga canaanto waxyaaba mustaqdiraadka ah wa kaana alxasan xasan wuxuu ahaa radia allahu canhu sabiyan ilmo yar wa can abi xafsin camar ibni abi salama cabdullaahi ibni cabdilasad waaye waa rabiibi rasuulillaahi rasuulka rabiibkiisii naagtiisa canuga ay dhashaa rabiib la yidhaahdaa wa rabaa'ibukum waatuu ilaah yidhi gabdhaha rabaa'ibta ah oo ay xaasiskiinu dhaleen waa wiil ama gabar naagtaadiibaa dhashay oo aad qabto nin kalaa ka dhalay gurigay kuu joogtaa kuwa noocaas ah ayuu ahaayo waayo hooyadiibaa nebiga guursadaye qaale wuxuu yidhi kuntu ghulaaman ilmo yar baan ahaa oo fii xijri rasuulillaahi rasuulka xijrigiisa ku nool xijriga waxaa loola jeedaa waa maamulka iyo ximaayada nebiga macnaha tarbiyada nebigan ku noolaa xijriga guriga nebigana waan ku noolaano waad dhihi kartaa kolley waa tarbiyadii rasuulka gacantaydu waxay ahayd tatiishu mid ku wareegtaa fi safxati saxanka xeeraday gacanteedu ku wareegi jirtayoo meel kastaan wax ka soo qaadanayay waa akhlaaq xumo markaad wax cunaysa kul biyamiini midigta ka cun bismillaahi dheh gaarkaaga ka cun canugaan saas ma ahayne meel kastay gacantiisu aadi jirtay faqaala lii wuxuu ii yidhi rasuulkii ilaahay sal alla calayh wasalam yaa ghulaamu canugaan yarow sami allah tacaala ilaahay magacow bismillaahi dheh markaad wax cunayso wakul biyamiinika midigta ku cun midigtaada wakul waxaad ka cuntaa mimaa yeliika gaarkaaga waxa ku soo xiga xaggaagana cun waa akhlaaqdii aadaabta wax loo cuno famaa zaala ma aysan ka zuulin buu yidhi tilka taasi ticamatii cor cunitaankaygu inay tahay inaan akhlaaqdaas iyo aadaabta aa ah waxnu cunayo bismillaahi aan dhahaayo agteedana aan ka cunaayo ee miligtana aan ku cunaayo saaskama zuulin bacdu markaa kadib uu nebigu ii sheegay muttafaqun calayhi aadaabtii akhlaaqda wax loo cuno waaye ciyaalkana waa la baraa inta badan bidixda isaga cunaan ciyaalka saa darteed bay saxanka meel kasta gacanta geliyaan waa la baraa aabbasaa ha u cunin gacanta inta ka geli midigta ka cun saasaa markaa lala yidhaahdaa mar allaala mar kale leeya wakul mimaa yeliika gaarkaaga ka cun waxay qaas ku tahay bay yidhaahdeen muxadifiintu waa raashinku hadduu hal nooc yahay balse hadduu raashinku kale fara badan yahay oo basbaaskii iyo bilibiligii iyo wixii aad u baahnayd geeskaa uu yaalo oo aad damacda inaad soo qaadato dhibaato kuma sugna saasay markaa leeyihiin bocorkii iyo jibsigii ayaa dhinaca kale qofka kala maray ma yaalo maxaad samaynaysaa iska fadhinay may waad soo qaadanaysaa mooskii baa dhinacaa yaala waad soo qaadanaysaa waad nin khayaad ah oo dawaarla ah ama harqaanla ah yaa nebiga martiqaaday sala allahu calayhi wasalam markuu martiqaadayna raashinkii nebiga loo keenay geedkan dubbah layidhaahda bocorka ayaa ku jiray bocorkaa aad ugu badnaa saxaabigii wuxuu yidhi anigu bocorka waa necbanaan jiray laakiin rasuulkii ilaahayaanba arkayba yatabicu dubbaa bocorka raacraacahaya ka soo qaadqaadanaya saxanka geesihiisa meeshuu ku arkaba ka soo qaadanaya markaa arkay maalintaa wixii ka dambaysay bocorka ummadday ma la'aanin buu yidhi aad baan u jeclaaday taa waxaa laga fahmayaa bay leeyihiin raashinka aad u baahan tahay hadduu kala nooc yahay dhinacee eh, wixii noocaad u baahnaydna dhinac kala yaala haddaad laasho dhibaato kuma sugna laakiin gaarkaaga ka cun waa wax allaala wixii raashinka nooc keliya markaa ah ama lacagtaada aad ka heli karto wacan ibni cumar eh, eh, wa tatiishu macnaheeda taduur way wareegaysay buu ka wadaa gacantiimahiya safxa safxada dhinaceeda wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala samictu rasuul allah rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo odhanhaya kullukum dhammaantiin raacin madiinin baa tihiin qawsaar baa tahay qof kasta waxbaa la raaciyey wa kullukum ku kastoo adinka idinka mid ahna mas-uulun kii laga su'aalayo la weydiinahayo waay oo wuxuu mas-uul ka yahay can raciyatii raciyadiisii wixii la raaciyey alimaamu raacin imaamkii hogaamiyey madaxweynuhu waa raaci wa mas-uulun can raciyatihi raciyadiisuu mas-uul ka yahay wixii madax looga dhigay waarajulu ninkuna raacin waa raaci fii ahlihi ehelkiisaa la raaciyey wa mas-uulun can raciyatihi raciyadiisii wixii la raaciyabuu mas-uulkae waalmar'atu raaciya gabadhuna waa raaciyad fii beyti zawjiha odaygeedii ninkeeda gurigiisaa la raaciyey wa mas-uulatun waxayna mas-uulad ka tahay can raciyatiha raciyadeeda waa la weydiinayaa waalkhaadimu shaqaaluhuna raacin waa raaci fii maali sayidihi sayidkiisii cidda uu u shaqeeya maalkooda ayaa la raaciyey wa mas-uulun can raciyatihi racyadiisana mas-uul buu kaya waa la weydiinayaa fakullukum raacin dhammaantiin raacyaal baa tihiin mid kastoo adinka idinka mid ahna wa mas-uulin can raciyatihi mas-uul buu ka yahay oo la waa la weydiinaa racyadiisa muttafaqun calayhi wacan camr bni shucayb can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi muruu farac ab wlaadakum ilmihiina bisalaat salaada amra salaada amrawahum ayagoo abnaa'u sabca siniin toddoba jira ah ilmo toddoba jira markay noqdaan salaada bara oo fara wadribuuhum garaac calayha salaada kutuma wahum abnaa'u cashirin toban sane markay gaaraan wa farriquu kala geeya baynahum dhexdooda fi lmadaajici jiifkana ku kala geeya xadiidun xasan rawaahu abuu daawuud biisnaadin xasan ah ciyaalka salaada fara buu dhahay muruu wlaadakum awlaadiina amra oo fara bisalaati salaada wahum abnaa'u sabca siniin markay ilmo toddoba jira yihiin toddoba sanaa lagu barbaarinayaa la barayaa lana amrayaa wax ul ah ood ku taaban kartaa ma jirto wadaribuuhum calayha kuna garaaca wahum abnaa'u cashin haddii tukan waaye toban jir waxaa la yidhahdaa canugu ilaa toban sana uu ka gaaro in la garaaca ma aha waa in wax la sheegaa waa la tacliimiyaa waa in wax la tusaaleeyaa wafariquu baynahum fi lmadaajic jiifkana ku kala geeya haddii wiilal iyo gabdho yihiinna gabdhaha gooni u jiifiya markay toban sano dhaafaan wiilashana gooni wiilasha laftigooda haddii la kari karo canug kasta in sariirtiisa la siiyo way fiican tahay oo aan hal sariir laysla seexinin haddii tabari ay jirto oo in hal joodar lagu jiifiye ay noqotana mid kasta darkiisa asagoo qaba ayaa saa loo jiifin oo la huginayaa oo waxaa mamnuuca in canugan oo qaawan iyo kan oo qaawan xataa laba wiil ha ahaadaano xataa laba gabdhood ha ahaadaano in halmar loo huwiyo mid kasta waa inuu dharkiisa qaataa haddiise wasxi uu jiro oo aabbuhu ilaah wax u kala fududeeyeyna canug kasta sariir gooniya ha la siiyo gabdhahana qol gooniya ha la geeyo wiilashana qol gooniha la geeyo hadday suuragelin oo ay wada seexanayaanna mid kastaa gooniha loo jiifiyo waa akhlaaqda diinta iyo aadaabta iyo say anshaxii wanaaga u bartaan wa can abi wa can abi hurayata waa bin macbad aljuhaniy qaala wuxuu yidhi qaala rasuul ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi callimuu bara asabiy sabigii ciyaalka assalaa salaada bara lisabci siniin toddoba sano markay yihiin wadribuuhu garaaca oo ku tuma calayha salaada hadday tukan waayaan ibna cashri siniin ina toban xadiiun xasan rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiun xasan wa lafdi abi daawuud baa iskaloo wuxuu ahaa muru sari ilmaha bara oo amra dheh bisalaati salaada idaa balaga sabca siniin markuu toddoba sano gaaro baabu xaqi iljaari waalwasiyati bihi deriska xataa uu leeyahay iyo dardaaran layskala dardaarmay baanu gelaynaa wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam